aswaatu lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa wacdaradii baalidog leh waa maalin lama ilaawaan cashar bay u noqon doontaa weerarkii baalidoog leh wacdaaradii baalidoog leh waa maalin lama ilaawaan cashar bay u noqon doontaa weerarkii baalidoog leh wehelkagaalaaday noqdeen waaxidkeenii caasiyeeno waadaadiina miyay diideen waajibkooda diilid waye wehelkagaalaaday noqdeen واحد كني عاسينا وعدادنا بيديدين واجب كذا دي لدوية وحواعاتكم عرا ولايتك إنك دول waaxid baa kaa hortaago wixii shar ahaa uu waaday wuxuu waacaad ku maro wilaayadka inoo ku duul waaxid baa kaa hortaago wixii shar ahaa عليه بالي دغلي واحد كاني بيجعل استين وداري سيه كودولين واحد وكاربي جنات وعلى ليه بالي دغلي واحد كاني بيجعل لستان وعداني سيك دولين وأحيد وكارامي جنة وعدا ذيرا وين بيهلين وعلى عليه بالي دقلي Waxay gumaadeen Maraykan, waajibkoodii bay marsiiyeen. Wacdaaday raaween bay heleen, walaalihii balidog leh. Waxay gumaadeen Maraykan Waajibkoodii bay marsiiyeen wadaadii raabeen bay heleen walaalihii baali dogle waxay gumaadeen Mareykan waajibkoodii bay marsiiyeen